alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii saddex iyo tobnaad oo ka mid a kitaabkii saxiixu lqasasi annabawiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisaة الsaabicaة wاlarbacuun qisada afartan iyo toddobaad can caamir bni sharaxiil ashacbiyi marwiyatun waxaa laga wariyey can caamir bni sharaxiil ashacbiyi annahu caamir sa'ala inuu weydiiyey faatimata binti qaysin faaduma binti qays faadumadaasoo ukhta adaxaak ibni qays daxaak ibna qays walaashiis ahayd ukhta daxaak daxaak walaashiis ahayd daxaagii ibna qaysin ibni qaysin ina qays ahaa wa kaanat waxayna ahayd min almuhaajiraati kuwii hijrooday aluwali ee hore al uwali ee hore muhaajiraadkii waa hore hijrooday oo saabiquuna alawaluun ayay ku jirtaa fa qaala wuxuu ku yidhi xadidnii waxaad iga warantaa oo ii sheegtaa xadiidan xadiid xadiidkaasoo samictiihi aad ka maqashay min rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama laa tusnidiihi xaalaadan u tiirinaynin xadiidkaas ilaa axadin qof qofkaasoo hayrihii nebiga aan ahayn hebel baa ii sheegaya ma raba xadiid toos aad nebiga adugu uga maqasho uga warinayso xadiidkaa ii sheeg fa qaalat waxay tidhi lain shi'ta haddaad doontid la afcalanna waan samaynayaa arrinkaas faqaala wuxuu ku yidhi lahaa ayada ajal haa waan doonay waan rabaaye ii sheeg xadiiinii ii sheeg fa qaalat waxay tidhi nakaxtu waan guursaday ibna almuqiirata ina muqiire ayaan guursaday wa huwa asaguna min khiyaari shabaabi qurayshin quraysh da'yarteeda iyo dhallinyaradooda kuwa uu akhyaarsan buu ku jiray yowmaidin maalinkaas way ammaanaysaayoo fadaa'ishiisa iyo wanaaggiisay sheegaysaa fa usiiba waa la asiiboo la dhaawacay biawali ljihaadi jihaadkii ugu horreeyey maca rasuulillaahi rasuulkii la jirankii sala allahu calayhi wasalama macnaha wuu dhintay loolama jeedee wuu dhaawacmay falamaa goortii ta'ayamtu aan garooboobay ayimka waxaa loo yaqaanaa qofta aan ninka lahayn khatabanii waxaa isoo doonay cabduraxmaan ibnu cawf cabduraxmaan ibnu cawf baa isoo doonay fii nafarin maca nafarin jamaaco isagoo la socdo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa ay ka tirsan sala allahu calayhi wasalama wa khatabanii rasuulullaahi rasuulkii allana wuxuu ii doonay calaa mawlaahu kiisii la xoreeyey usaamata bni zaydin ahaa usaamihiina zaydaha ahaa waa inagii shala wax ka ishaarnayo markay leedahay ninkaygii fa usiiba biawali jihaadi inaan soo guurinay imaamu nawowi inuu yidhi macnaheedu ma aha ninkaas jihaadkii ugu horreeyo nebigu uu jihaaday in lagu dilay sidaasna iyadu ay ku garoobowday oo ku ninseegtay ma ahayn ee waxay ku garoobowday furitaan asagii uu furay wanaaggiisina waa sheegtay iyo inuu jihaad ku dhaawacmay iyo dhallinyaradii quraysheed raggi u akhyaarsanaa inuu ku jiray laakiin ma aha jihaadu ku dhintay inay ku ninseegtay ee way kala tageenoo wuu furay sidaasna muslim baa sheegay oo dariiq kaloo xadiidku leeyahay ayuu muslim ku wariyey waxayna isku khilaafeen ninkaani goormuu geeriyooday ayada haa kala tageen laa goormuu geeriyooda culummada gobol ka mid a ah waxay yidhahdeen caliy ibnu abi aalib markuu ayada furay wax yar ka bacdiba caliy ibnu abi taalib asagoo yeman la jooga ayuu halkaa ku geeriyooday ibnu cabdilbar baa sidaa sheegay culimmada gobolkoodna waxay leeyihiin wuu noolaa ilaa wuxuuna soo gaaray khilaafadii cumar ibnu khataab sidaasna bukhaari baa sheegay oo wariyey kitaabkiisa attaariikh ayuuna sidaa ku sheegay raximahullahu tacaala waxaan labaadoo shalay ishaarnay usaamatu bnu zayd inuu nebigu u dooray sala allahu calayhi wasalama ayana xoogaa ay usaamo diidanaydoo nin madow badan oon aabbihu u ekeenna waa ahaa xoogaa nuxnux dadka qaarkood ay samayn jireen oo usaamo iyo zayd isma dhalinna wey jirtay mowlanimo uu soo marayna wey jirtay oo aabbihiis baa la xoreeyey nin addoon ahaan jiroo la xoreeyey ayaa dhalay ragga soo doonay oo mucaawiye iyo abujahm iyo ay ka mid ahaadeenna rag quraysheed bay ahaayeen xoogaa marka markii nebigu yidhi usaamaan ku wadaayo guurso usaamo ah usaamo ah usaamo ah bayay tiri markaasaa nebigu yidhi sal alla alay wasalam ugu dambayntii daacada alla iyo tan rasuulka ayaa kuu khayr badan sidaasayna ku guursatay markii dambena waa ka ammaan sheegatay wa khatabanii rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ii doonay calaa mowlaahu kiisii la xoreeyey usaamata bni zaydin ahaa wa kuntu waxaan ahaa qad xadadtu mid sheegtay anna qad xudidtu mid loo sheegay anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi man axabbanii qofka i jecel falyuxibba ha jeclaado usaamata usaamata bni zayd ha jeclaado hadalkaasna horaan u maqlay tiri ninkii aniga i jecel usaamat bnu zaydna ha jeclaado falammaa goortii kallamani uu ila hadlay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qultu waxaan idhi amrii arrinkaygu biyadika gacantaadu ku jiraa nebi muxamedow fa ankixnii ii guuri man ruux allaala ruuxii shi'ta aad doontid ciddaad rabtid caw ii guuri arrinkaygi gacantaan kuu geliyo aduu gacanta kugu jiraa waxaa u horraysay saan sheegnay inay xoogaa marka hore ka biyo diiday usaame nebiguna uu ku qanciyey taacatullaahi wa taacatu rasuulihi khayrun laki fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama intaqilii guur ilaa ummi shariikin gabadha ummu shariik loo yaqaano gurigeeda orod u wareeg wa ummu shariikin ummu shariikna imra'atun qof dumaray ahayd haniyatun oo hodan ah oo minal ansaari ansaar ka tirsan qof wax haysatoo dhaqaale ilaahay siiyo oo qaniyaha ahay cadiimatu nafaqati quudinteedu miday weyn tahay bay ahayd fii sabiilillaahi jidka alla ay wax ku quudiso dad baa inta ilaahay wax siiye wuxuu alla siiye ku bakhiila umu shariik sidaa ma ahayne cadiimatu nafaqati fii sabiilillaahi jidka alleh inay wax ku bixiso ku quudiso aad bay ugu weynaan jirtay yanzilu waxaa ku soo degi jiray calayhaa dusheeda addiifaanu martida fa qultu waxaan idhi sa afcalu nebi maxamedoo waan samayn doonaa markay ciddada tirsanaysay nebigu gurigaan ka wareego kaa ku wareeg buu yidhi marka waan cidda tirsanayaa oo gurigaad itiri aad oo umushariik baan aadayaa fa qaala haddana nebigu wuxuu yidhi laa tafcali ha samaynay iska daa waxba umushariik gurigeed haadina iska joog inna umma shariikin umu shariik imra'atun qof dumara weeye kahiiratu diifaani martideeduna ay badan tahay fa innii anugu akrahu waxaan kohsanayaa an yasquta inuu dhaco canki xaggaaga khimaaru kii khimaarkaaga iyo maradaad isku duuduubaysid aw yankashifa ama uu faydmo athawbu maradu can saaqaykii labadaaday dhudhun maadaaboy martidu ku badan tahay oo rag badan oo masaakiin iyo asxaabu sufaa ay gurigeeda imaanayaan waxaan ka baqayaa inay lugahaagu faydmaan oo lugahaagu faydan ay rag ishood ku dhacdo waxaad dareemaysaa nebigu suu gabdhaha asurkooda ugu dadaalaya sala allahu caleyhi wasalama qayb badanoo maanta joogtana ayagoo guri jooga iska dhaafa magaalada marka la marayo bahalkaa tafta inta marada lagu dhago halkaas intaa la saaranaya waxayna u qabaan ilbaxnimo iyo reemagaalnimo waa wax shaydaanku u qurxiyayoo ayaan darro ah iyo caasinimo waxaa laga yaabaa inay mutasawijatahoo nin qabo ninka qaba iyo ragga kaloo ajanabiga ahoo magaalada joogana iskusay u arkaan lugaheedii baa muuqda madaxeedii baa qaarkood muuqsanayaan luquntay muuqsanayaan gacmihii muujinayaan magaaladana iska dhex maraysa odaygii reerkan jooga marka maxaa u qarsoon muxuu ragga dheeryaha wuu ku qabaayo ninbaad u tahay naag axaas baad u guri baad u joogtaaye sax maaha arrinkaaso gabadha muslimad ah waa inay xishoodkeeda ilaaliso waa inay xijaabato waa inay asturan tahay khimaarkaagu inuu kaa dhacan karahsanayaabu nebigu sal alla alih wasalam waa mare gabadhu ay isku daboolaysa markay maryaheedan caadigaa gashatay dusha ku daboolanaysa madaxeeda iyo timaheeda iyo gabadha muslimadda waa inay u qarsan yihiin fa inay markaa ku arkaan alqowmu raggu minkii xaggaaga bacda maa shay gabal ka mid a ah, takrahiina aad karaahsanaysid in lagaa arko gabadhii oon ku talagelin oo timaheedii la arkay ama lugaheedii ay faydmeen iyadoon ku talagelin oo karaahsanaysa oo la arkay taasaan ka baqayaabi walaakin intaqilii u wareeg ila bni camiki in adeerkaa gurigiisa u wareeg cabdilaahi bni camri bni ummi maktuum ahaa waa mu'adinkii nebigo indhoolka ahaa sala allahu caleyhi wasalam ninkaa gurigiisa oo in adeerkaa ah orodo u wareeg oo asaga la joog wa huwa asagu rajulu nin weeye oo min bani fihrin reer bani fihir ah fihri qurayshin quraysh fihrigeedii ah wa huwa asaguna min albatni jifadii iyo qabiilkiibuu ka tirsan yahay alladii qabiilkaasoo hiya faaduma binti qays minhu qabiilka ay ka tirsan tahay fantaqaltu waan wareegay tiri ilayhi ninkaa gurigiisa xaggiisaan u wareegay falamma nqadat markay go'day ciddatii ciddadaydii samictu waxaan maqlay nidaa'a almunaadi kii dhawaaqayey dhawaaqiisii munaadii rasuulilaahi rasuulkii alla kiisii dhawaaqayay sala allahu calayhi wasalam oo yunaadii dhawaaqaya muxuu leeyahay asalaata jaamicatan ay uxduru salaata war salaada imaada jaamicatan xaalay tahay jaamica dadka kulminaysa salaadu war salaada ha la yimaado fa kharajtu waan soo baxay tiri ilalmasjidi masaajidkaan soo aaday oo hadda gabdhuhu masaajidka waa soo aadi karaan oo waa ku tukan karaanoo cibaado iyo khayr iyo daaco waa u soo aadi karaan haddii shuruuda looga baahan yahay ay ilaaliyaan fasallaytu waan tukaday maca rasuulilaahi rasuulka allala jirankiisa ayaan tukaday sala allahu calayhi wasalama fa kuntu waxaan ahaa fii safi nnisaa'i dumarka safkooda mid ku dhex sugan allatii taasoo talii ku xigta duhuura rijaali ragga dhabarkooda dumarku markay ragga ku gadaal tukanayaan sufuuftoodii way kala horraysay sufuufta marka ugu horraysa oo ragga dhabarkooda ku dhow baan ahaabay tiri falamaa goortii qadaa uu gutay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama salaatahu salaadiisii jalasa wuu fadhiistay calal mimbari mimbarka dushiisa ayuu ku fadhiistay walxaal huwa isagu yadxaku uu qoslayo innaga mimbarka inta badan khud baan u fuullaa wax kale uma fuullo meelahaas waxaa laga yaaba kursi baa la iska dhigtaa ama caadi baan isaga istaagnaa laakiin nebigu muxuu samayn jiray markuu rabo dadka inuu la hadlo marna mimbarkuu ku fariisan jiray marna wuu iska dayn jiro xataa intuu salaada ka baxo fariisuu dadka caadi waxuu u sheegi jiray fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama liyalzam ha laazimo kullu insaanin qof waliba ha joogo oo ha fadhiyo musallaahu meesha uu ku tukaday dadkiibaa markaa salaaddii laga baxo waa la fadhiyaa qof walba barta uu jooga hadda ha laasimo ha fadhiyo biyaan la kici uma qaala nebigu wuxuu yidhi masaajidka dhexdiisuu nebigu ku qoslay u fiirso way bannaan taha qosol wax saxa ku yimid hadday tahay wakhti dheera aan qaadanaynoo kuwuu nebigu sheegay qalbiga inuu dulayo kale aysan ahayn muusoodka iyo qosol saxa masaajku inuu qofku marku qoslo oo dabeecada basharku ay keento wax lagu qoslay uu arkay wax mushkila ah ma leh uma qaala nebigu wuxuu yidhi atadruuna ma ogtihiin lima waxa jamactukum aan isugunkiin yeelay waxaan idiin kulmiyey ma ogtihiin qaaluu waxay yidhahdeen allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa aclamu u ogaal badan ilahay rasuulkiisaa garanaya ma ogin ilaahay rasuulkiisa og maanta ma odhan kartaa su-aal haddii lagu weydiiyo oo aad garan weyda allaahu wa rasuuluhu aclam ma odhan kartaa culimmadu waxay leeyihiin wixii sharci ku saabsan nebiyullaahi moxamed horay buu u ogaa sala allahu calayhi wasalama maanta haddii uu dhintayna sidii buu u yaqaanaa masaa'ilkii sharciga ahayd haddii marka maanta lagu weydiiyo masalo sharci ah oo aad garan weydid cilmigeeda ilaah iyo rasuulkiisa waad u celin kartaa waa oran kartaa allahu warasuuluhu aclam laakiin nebigu markuu noolaa wuxuusan garanayn saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa qofta dumarka ahi maxay dhali doontaayoo hadda uurka qaaday iyo waxyaalaha la midka ah naftaani xaggee ku dhiman doontaa waxyaalaha qaybiga ah oo nebi maxamedda markuu joogay uusan aqoon haddii maanta lagu weydiiyo lagu yihahdo ka warran su-aashaas waxaa keliya kuu bannaan inaad tirahdo allahu aclam wa rasuuluhu kuma dari karti lanna waa beentaa rasuulku ma oga waxaa ka mid saacadda qiyaame jibriil baa intuu yidhu nebiga wuxuu ku yidhi saacadda qiyaame goormay dhacaysaa mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'ilibi kan wax la weydiinayo midka weydiinaya kama yaqaana saacada qiyaame goortay dhacayso adiga maanta hadii lagu weydiiya marka allahu wa rasuuluhu aclam ma karti allahu aclam baad ohanaysa laakiin ribadu ma banaanta mise ma banaana haddii lagu weydiiyo xugum sharciga oo rasuulka lagu soo dejiyo rasuulku yaqaanay buu ahaa adigu haddaad garan weyday cilmigeeda allahu rasuuluhu aclam xataa maanta waa ohan karta walow nebigiiba ha geeriyooda sal alla wasalam qaala wuxuu yidhi innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay adoon cidina ku dhaarsan inaad dhaaran kartidna halkaa waad ka ogaatay laakiin shardi waxaa waxaad ku dhaaranaysid wax saxa waa inay noqdaan yaa mhm. wixii uu horay u ogaa nebigu ma iloobin maalan waxaa lagu weydiiyey salaada in laga tago oo qofku salaada uu ka tago ma gaalnima mise waa dembi nebigu xukunkeeda wuu ka hadlay sala alla alih wasalam wuu yaqaan waxyigii ilaahay uu ku soo dejiyey nebi maxamed hadduu geeriyooday nebigu ma iloobin sal alla alih wasalam bacda wafaatihi marka wixii ku saabsan oo nebigu markuu noolaa usan aqoon looma celin karo amaa wixii uu ogaayo sax ah oo axkaam shareeco ah salaadii soonkii sakadii xajkii iyo axkaamta sharcigo dhan wuxuu nebigu garanayay oo lagu soo dejiyo u faahfaahayey maanta haddii lagu weydiiyo laa bas inuu qofka yidhah allahu warasuulu aclam wuu ohan karaa wailaa haddaad tirahda rasuulku maanta ma oga waxaa ka imaanaysa inaad tidhi rasuulku waa ilooba markuu geeriyooday kabacdi sal alla alih waslm mana garanayo waan khata arrinkaas marka waxaan idhi innii wallaahi waxaa laga qaadanayaa qofku inuu dhaaran karo asagoon cidina dhaarsan hadduu rabo wax saxax ah, inuu tawkiidiyo ku adkeeyo wuxuu yidhi maa jamactukum idiisuma isuguma kiin yeedhin liraqbatin jacayl walaa lirahbatin iyo nicayb dan aan maanta idinka leeyahay oo gooni oho jacayl wax dan oo gooni adinka leeyahay ma jirto nicayb iyo cabsi jirta iyo cadow laga baqayana maanta isuguma yeerin iyo ciidan aan bixinayo walaakin jamactukum waxaan idisugu kiin yeeray lianna tamiiman tamiim tamiimkii addaariya ree daari ahaa kaana wuxuu ahaa rajulan nasraaniyan ee kiristaan fa jaa'a wuu yimid fa baayaca baayaca iyo heshiis buu ila galay wa aslama wuu islaamay wa xadaanii wuxuu ii sheegay xadiidan sheeko xadiidkaas iyo sheekadaasoo waafaqa waafaqay alladii xadiidkii kuntu aan ahaa uxadiukum mid idinka sheekeeya can masiixi dajaal masiixu dajaal sheekooyinkan idinka sheegi jiray iyo qisaskiisa wax ku saabsan oo waafaqay waxay anigu aan idiin sheegi jiray buu ii sheegay xadaanii wuxuu ii sheegay annahu tamiim rakiba inuu fuulay fii safiinatin doon baxriyatin ee bad loo aaneeyey oo loo nisbeeyey doon buu raacay baddayna la raacday maca halaaiina soddon asagoo la socda rajulan ee nin oo min lakhmin ree lakhmi ah iyo wajudaamo ree judaam labadaa qoys soddon nin oo ka tirsan iyo asagii asagiibaa israacay fa laciba waxaa la ciyaaray bihim ayaga almowju hirkii shahran bil filbaxri badda dhexdeeda laciba maanta waxaa loola jeedaa baddi baa kacday wey baddi baa marka ayagoo dhex marayo doontii saaran baa mawjado iyo hirbaa baddii ka dhex kacay marka hal bil bay badda ku dhex wareegayaan marka oo habda biyuhu dhan u wadayaan uma arfa'uu way soo magangaleen arfa'uu macnaheedu waxa weye iltaja-uu ilayha way soo magangaleenoo way u soo caariyeen ilaa jaziiratin jasiirad iyo meel waxa weeyaan saxaro camal ah meel jasiire ah oo filbaxri badda ku dhex taalla ilaa jasiiratin meel goob ah oo filbaxri badda dhexdeeda ku taalla xataa maqriba ashamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacaysay fa jalasuu way fadhiisteen fii aqrubi asafiinati aqrub waxaa la yidhaahdaa laba waxyaaloodba culummadu way ku fasiraan doonta marka la saaran yahay wax yar oo doonta feer socda oo aan weynayn oo yar oo dadka doonta saaran ay kaalmaystaan aqrabu safiina waa loo yaqaanaa waxaa kaloo aqrabu safiina loo yaqaanaa waxyaalaha doonta ku dhow oo markay dadka doonta degayaan ay lugaha sii saartaanna aqrabu safiina loo yaqaanaa marka alwaax iyo wax la mid ah oo doonta agteeda yaalay waxaasay dul fadhiisteen marka fa dakhaluu way soo galeen aljasiirata jasiiradii bay soo galeen fa laqiyatuhum waxaa la kulantay daabatun daabad ahlubu ahlabu ahlab macnaheedu waxa weeye laba waxyaaloo sheega isku darsadaa ahlab loo yaqaanaa kow markuu timo badan yahay oo timihiisu aadka u tiro badan yihiin xaggana ay adag yihiin oo shay adag oo asagaiyo timihiisuba isla adag yihiin ay yihiin markaasaa ahlab loo yaqaanaa fa laqiyat waxaa la kulantay hum raggii daabatun daabad ahlabu oo tima badan timana adag kaiiratu shacri tinteedu ay badan tahay laa yadruuna aysan garanayn maa maxaybay qubuluhu hortiisu tahay min duburihi gadaashiis caanoqub adigu gamboon oo aad dusha ka aragtay wejigeedii hore iyo saynteedii kala garan mayse timihii baa marka inta ka batay oo ay raama yeelatay daabaddaasu bay qaybta wajahadda aho wejigeeda xigta iyo dabadeeda aan la kala garanayn lama kala yaqaan maxay la kala garan laayihiin min karati shacri tinta badnideeda aad bay u tima badnay fa qaaluu waxay yidhaahdeen weylaka war hoogto weylaki hoogto maa maxaybaad anta adugu tah war maxaa tah fa qaalat waxay tidhi ana anugu aljasaasatu jasaasadii ayaan qaaluu waxay yidhaahdeen wamal jasaasa oo jasaasadu waa maxay jiimka oo la kordhigo shiinkana la shedo jasaasa la yidhaahdo culimmada gobol baa waxay leeyihiin jasaaso waxaa loogu magacaabay waxay wararka u soo jaajuustaa oo u keentaa masiixu dajaal bay adeega u tahay u shaqaysa asagay marka wararka u keentaa waa jaajuusad marka cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo ibnu cabdilaahi ibnu camar ibni caas baa wuxuu yidhi waa daabad weyn daabaddaas ayadaah la sheegay waana tii qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala daabadda ilahay qur-aanka ku sheegay iyadii weeyaanb sidaasuu sheegay marka marka jasaasana waxay jasaasa waa maxay qaalat waxay tihi ayuha alqowmu dadow indaliquu aada ilaa haadaa kan xaggiisa arajuli ee ninkahoo fi dayri dayrka ku sugan addayru waxaa la yidhaahdaa waa makaanu cibaadati nasaara kiristaanku meelaha ay ku cibaadaystaan oo makaanka cibaadada ah ilaahay ku caabudaan meeshaasaa dayr loo yaqaanaa deelka haddii la kordhigo ninkaas u taga fa innahu asagu ilaa khabarikum idinka warkiinna bil ashwaaqi hilow iyo xiise ayuu u qabaa inuu warkiinna helee orda ninkaa u taga warkiinu aada u raadinahayey carab haddaad tihiin ama ummaddii moxamed aad tihiin inuu warbixintiinna helo aad buu ninkaasu u jecel yahay orda u taga qaala wuxuu yidhi abuu ninkii la odhan jiray tamiim lamaa goortii samat ay noo magacowday lanaa annaga rajulanin awalbaan ayada la yaabanin waxaan wada timaha ah oo aan wejigeeda iyo saynteeda la kala garanaynin oo jasaasada sheegtay oo jasaasada laftirkeedii aan garan weynay annagiiyo ayadii la yaaban meeshuna hayjad cidlaa eg tahay bil dhanna mawjada ee na soo wado habda baddu dhan noo waday be haddana waxay tiri ninkaan u taga aad buu idinku xiise qabaaye wuxuu yidhi fa fariqnaa waan cabsannay minhaa ayada xaggeeda waxaan kaga cabsannaa an takuuna inay ta ahaatay shaydaanatan shaydaanad waxaan isnir waad gacan gasheen shaydaanad baad gacanta u gasheen waxaan idinla hadlaya marka waa shaydaanad fa fariqnaa waxaan ka cabsanay minhaa iyada xaggeeda an takuuna inay noqoto shaydaanatan shaydaanad qaala wuxuu yidhi fandalaqnaa waan tagnay siraacan xaalaanahay kuwa degdegaya xataa dakhalnaa ilaa aan soo galnay addayra meeshii dayrka ahaydoo lagu cibaadaysan jiray fa idaa fiihi makaanka dhexdii waxaa ku sugan acdamu insaanin bani aadam iyo insaan kii ugu weynaayo ra'aynaahu aanu aragno qatu weligayo khalqan xagga abuurka inta uu itaal la eegyahay weligaiyo ruux la eg maanaan arag wa ashadduhu midka ugu darnaansho badan wihaaqan xagga xirxiridda waa xirxirin yihi acdamu insaanin ra'aynaahu qatu khalqan wa ashadduhu midka ugu darnaansho badan wihaaqan xagga xirxirinta xirxiridda la xirxiray waa la xirxirin waa maxbuus majmuucatun ayadoo la kulmiyey yadaahu labadiisa gacmood ilaa cunuqihi luquntiisa labadii gacmood baa la isku xihay luquntana waa lagu xidha marka maa bayna rukbatayhi labadiisa low inta u dhaxaysa ilaa kacbayhi anqowyadiisana bilxadiidi bir ayaa ku xirxihan labada lugood iyo inta jilbahan u dhaxaysa iyo gamadahana bir buu kaga xirxihan yahay gacmaha iyo luquntuna saasay isugu xidhan yihiin qulnaa waxaan idhi weylaka warhooge maa maxaybaad anta adugu ta qaala wuxuu yidhi qad qadartum waad karteen oo awoodeen calaa khabarii warkayga ee fa akhbiruunii iga warrama maa maxay baad antum idinku tihi inaad war iga heshaan awood baad u hesheenoo waad makansateenoo ninka halkaa idinku xihan baan ha waana idiin warrami doonaaye ee bal warkiina horta isiiya qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annagu unaasun dad baan naho min alcarabi carab ka tirsan rakibnaa waan fuulnay fii safiinatin doon dhexdeed baxriyatin ee doomaha badda ah fasaadafana fasaadafnaa waan soo haleelnay albaxra baddii xiina iltaqama marka uu markay kacday iltaqama macnaheedu waxa weeye ay haaja wajaawaza xaddahu lmuctaad baddii intay kacdayba waxay dhaaftay xadkii loogu talagalay oo caadiga ahaan jirtay iqtilaamku marka waa taas walidaliku kisaa'i wuxuu leeyahy aliqtilaamu an yatajaawaza alinsaanu maa xaddahu maa xudda lahu min alkhayri waalmubaax waa qofka bani aadamka ahi wixii loo xadeeyey oo soodimo loogu sameeyey oo khayr iyo mubaaxa ah inuu inta tilaabo wax kale sii aado kaasaa la yihahda iqtilaam marka fasaadafnaa waxaan soo haleelnay albaxra baddii xiina waqtiga iqtalama uu kacay fa laciba waxaa nala ciyaaray oo nala wareegay binaa annaga almowju hirkii shahran bil uma arfa'anaa wuxuu noo soo dhibaato geliyey oo noo soo nagu soo tuuray ilaa jasiiratika jasiiradaada haadihi ee tan ah fa jalasnaa waan fadhiisannay fii aqrubihaa meelaha ugu dambaysa oo laga dego fa dakhalnaa waan soo galnay aljaziirata jasiiraddii fa laqiyatnaa waxaana la kulantay daabatun daabad ahlabu oo tima adag oo qallafsan kahiiru shacri oo tinteedu badan tahay laa yudraa aan la garanayn maa qubuluhu hortiisu waxay ka tahay min duburihi gadaashiisa min karati shacri tinta badnaanteeda faqulnaa waxaan ku nidhi weylaki hoogto maa maxay baad anti adigu tahay faqaalat waxay tidhi analjasaasatu jasaasaan ah qulnaa waxaan ku nidhi wamaljasaasatu jasaasadu waa maxay qaalat waxay tidhi icmiduu u qasda ilaa haadaa kan xaggiisa arrajuli ee ninka ah oo fi dayri ku dhex sugan goobtan cibaadada fa innahu ninkaani ilaa khabarikum bil ashwaaqi xiise iyo hilowsho ayuu ugu sugan yahay ilaa khabarikum warkiinna fa aqbalnaa waan ku soo qaabilnay ilayka adiga xaggaaga siraacan xaalaannahay kuwo degdegaya wa fazicnaa waan argagaxnay minhaa iyadiina waa ka argagaxnay walam na'man kamaa annaan aamin noqon an takuuna inay ahaato shayddaanatan shaydaanad fa qaala wuxuu yidhi akhbiruunii waxaad iga warrantaan can nakhli baysaana magaalada baysaan loo yaqaano timirteedii iga warrama waa mandiqo ku taalla oo culimmadu ay leeyihiin magaalooyinka mad waxay ka mid tahay falastiin weliba filastiin magaalooyinkeedii kuwa ugu horhorreeyay ka mid taha dhanka urdun iyo dhankaasayna xigtaa israa'iil baana la wareegtay hadda oo haysata dadkii sukaanteedaho deganaana waa laga qaxiyo waa la cayriye dhinaca urdun bayna xigtaa magaaladaas ayada ah geedaheedii timirta iyo beeraheedii ka warrama qulnaa waxaan ku nidhi can ayi sha'nihaa arrinkeeda maxaad tastakbiru naga warsanaysaa arrinkeeda waxaad naga weydiinaysid muxuu yaha maxaad naga weydiinaysaa qaala wuxuu yidhi as'alukum waxaan idin weydiinayaa can nakhlihaa timirteedii hal yuhmiru ma soo miro dhaliyaa ma dhashaayo miro ma keenaa qulnaa waxaan ku nidhi lahu asaga nacam haa qaala wuxuu yidhi amaa innahu sha'nigu wuxuu yahaa yuushiku waxaa dhow oo waa dhow imaan doona allaa tuhmira inaysan midho dhalinoo midhaheedu ay guraan geedaheedu ay guraan taasaa soo dhow qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can buxayrati tabariya badyarowgii tabariye iga warrama shalay baan soo marraa iyaduna magaalooyinkii falastiin bay ka mid ahayd ayadana israa'iil baa la wareegtay qulnaa waxaan ku nidhi can ayi sha'nihaa arrinkeeda maxaa tastakhbiru naga warsanaysaa arrinkeeda maxaad naga weydiin qaala wuxuu yidhi hal fiihaa dhexeeda ma ku sugan yihiin maa un biyo qaaluu wuxuu yidhahdeen hiya iyadu kaiiratulmaa'i biyaheedu miday tiro badan yihiin weeye qaala wuxuu yidhi amaa ina maa ahaa biyaheeda yuushiku waxaa dhow an yadhaba inuu tago waadhow biyaheedu ay guraan qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can cayni zuqara meesha zuqar loo yaqaano isheedii biyahayd ka warra ayaduna waa magaalo macruuf oo la yaqaano dhanka shaam bayna xigtaa dhanka shaam ayay xigtaa magaaladaas marka iga warrama nabaadka ka soo baxa aada u yar qaaluu waxay yidhaahdeen can ayi sha'nihaa arrinkeeda maxaa tastakhbiru naga warsanaysaa qaala wuxuu yidhi hal fil cayni isheeda biyaha biyahaahoo qolqoli jirtay ma ku sugan yihiin maa un biyo biyo ma wa hal yasracu ma beertaan ahluhaa ehelkeedu bimaai il cayni ishaas biyaha ka soo qolqolaya wax ma ka beertaan qulnaa waxaan ku nidhi lahu asaga nacamhaa hiya iyadu kahiiratulmaa'i biyaheedu way badan yihiin wa ahluhaa dadkeeduna yasracuuna way beertaan mimaayaa biyaheeda biyaheeda waa yaraadeen kabacdi qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warama can nabiyi lummiyiin kuwa ummiyiinta ahaa oo aan wax qori jirin waxna xisaabin jirin nebigoodii maa maxay buu facala sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen qad kharaja wuu soo baxay min makata mako wa nasala wuu degay yahriba magaalada yahrib buu dego madiine ah qaala wuxuu yidhi aqaatalahu ma la dagaalameen alcarabu carab carab ma la dagaalanta qulnaa waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi keyfa sidee buu sanaca ku sameeyey bihim ayaga fa akhbarnaahu waxaan u sheegnay annahu nebi muxamed qad dahara inuu ka guulaystay calaa man dadkii yeliihi asaga ku xigay oo min alcarabi carab ahaa wa ataacuuhu wayna ateeceen qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga qad kaana miyuu ahaaday daalika arrinkaas arrinkaasuma dhaca maxamed ma guulaysta qulnaa waxaan idhi nacamhaa qaala wuxuu yidhi amaa inna daaka kaas khayrun ayaa u khayr badan lahum ayaga amaa inna daaka kaasi khayrun khayr buu u yahay lahum ayaga an yutiicuuhu inay ateecaan ninkaas muxameda ah inay ateecaan ayaa u khayr badan buy wa innii anuguna mukhbirukum mid idinka warramayaanahay cannii xaggayga iga hooya warkayga innii anugu ana anugu almasiixu masiix baan ah wa innii aniga uushiku waxaa dhow an yu'dana in la ii fasaxo lii aniga filkhuruuji bixidaan soo baxo fa akhruju markaasaan soo bixin fa asiiruu waan soconayaa fil ardi dhulka dhexdiisa falaa adacu ka tegi maayo qaryatan magaalo ilaa habadtu waan degayaa haa ayada fii arbaciina leylatan afartan hameen hayra makata maka waxaan ka ahayn iyo wa taybata madiino labadaa magaalo waxaan ka ahayn magaalo walboo ka mida waan galaya waddankao dhanna afartan hameen baan ku maraya fa humaa labadaas magaalada maka iyo madiino muxaramataani kuwa la iga xarimay weeye calaya dushayda kiltaahumaa labadooduba kullamaa mar kastoo aradtu aan doono an adkhula inaan galo waaxidatan mid oo waaxidan ama mid oo minhumaa labadooda ka mid ah istaqbalanii waxaa iga hor imaanaya malakun malak biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay assayfu seef saltan xaalay tahay mid la sibay masluulatan yasuddunii wuu iga hor istaagayaa canhaa magaaladaa xaggeeda wa inna calaa kulli naqabin albaab walba iyo waddo walba dusheeda waxaa ku sugan oo minhaa magaalada madiine iyo maka ka mid a malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo yaxrisuunahaa ilaalinaya yaxrisuunahaa ilaalinayo waardiyeynaya qaalat waxay tidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wal xaal dacana uu duray bimikhsaratihi matoobadiisii filmimbari mimbarka mimbarkuu fadhiya waa inagii soo marray ushi uu haystay asagoo mimbarka saa ugu duraya haadihi tani aybatu wanaagsan weeyaan haadihi tani aybatu wanaagsan weeye haadihi ayba yacni wuxuu ula jeedaa almadiinata madiino magacaasay leedaha ayba alaa hal kuntu ma aha xadadtukum mid idiin sheegay daalika arrinkaas masiixu dajaal arrinkaa ma idinka sheegayo maka iyo madiine inuusan geli doonin faqaala naasu dadkii waxay yidhahdeen nacam haa fa innahu arrinkaa wuxuu yahay acjabanii waxay cajab geliyey xadiidu tamiimin tamiim xadiidkiisa iyo qisadiisa annahu asagu xadiidkaasi waafaqa inuu waafaqay alladii xadiidkii kuntu aan ahaa uxadiduku mid idinka sheekeeya canhu xaggiisoo dajaal iyo arrinkiisa ku saabsanaa iyo wa canilmadiinati madiino iyo wa makata mako alaa inahu masiixu dajaal fii baxri shaami badda shaam buu ku sugan yahay aw baxri lyamani yaman baddeeduu ku sugan yahay laa maya bal min qibali lmashriqi xagga bariga ayuu ku sugan yahay maa huwa asagu min qibali lmashriqi xagga bariga ayuu ku sugan yahay maa huwa asagu min qibali lmashriqi xagga bariga ayuu ku sugan yahay maa huwa asagu maada meeshaan ku jirtaayo waa zaa'ido qaalat waxay tidhi faxafidtu waan ka xifdiya haadaa xadiidkan min rasuulilaahi rasuulka ala sala allahu calayhi waaalih wasalama hadaa xadiidun saxiixun akhrajahu muslimun muslim baa wariyey wa abu daawuuddana wuu wariyey wabnu maajah iyo wakayruhum intaa waxaan ahayn rag baa waxay yidhaahdeen xadiidkan ma sugna waana daciif rag ka midna waxay yidhahdeen rakaaka iyo waxaa ku jirta adayg aad moodid inay ka hor imaanayso qowlkii nebi maxamed oo macaanaaya oo jilcsanaa sala allahu caleyh wasalam ragga qaraabada iyo rakaakada ku sheegay inuu adag yahay xadiidkaani alfaadiisa qaybo ka midana ah yidhi waxaad moodaa naftaydu waa ku qancilo aad hasixadiisa ibnu baa ka mid ah weliba inta la weydiiyaa waxaa lagu yidhi ma baartay xadiidkan duruqdiisa iyo sanadkiisa markaasu ma baarin ma baarin buy laakiin rakaakaa ku sugan buy taasi waa qodo waxaa kaloo sidoo kale daciifiyey oo weliba aad ugu xeeldheeraaday maxamuud maxamed rashiid rida wuu daciifiyey waxyaalahay ku daciifiyeen iyo alfaadday ku galeen tanaa ka mid ah waxay leeyihiin nebi maxamed nabi loo waxyooduu ahaa meeshana waxaad moodaa hadal qof caadi ah waxyaalo badan aan garanaynin marka hore wuxuu yidhi badda shaam buu ku sugan yahi isla markiibu haddana wuxuu leeyay maya badda yaman buu ku sugan yahi haddana wuxuu leeyay maya dhanka barigaahuu jiraa hadana wuxuu yidhi maya xaggii bariga ma jiro war wax sidaani nebi maxamed kama sugno yidhahdaan erayaasha noocaan oo qalabsanna nebi maxamed lagama yaqaano marka awda meesha ku jirtaaye oo nebigu uu leeyahay sal alla alih wasalama innahu fii baxri shaami aw awdaani awdaani tii shakiga ahayd maaha aha awduu lix macnay faa'iidaysaa lixda macnaba ibnu maalik kitaabkiisa alfiyadahabu ku sheega khayir abix qasimbi ow wa abhimi washkuk wa idraabun biha aydanumi lixda macnaba waxaa ka mid ah idiraab wax loo yaqaan inaad tidhaahdii cumar baa yimid aw zaydun zaydna waa yimid oo aad markaa ula jeedid inaad cumar ka jeensatid oo qofka yimid aad ka dhigaysid cumar ama zayd marka meeshaan awda ku jirtaayo tii shakiga ahayd ma aha maada ku jirtaana tii naafiyada ahayd maahana waa maa zaaidaa macnuhuna wuxuu noqonayaa alaa inahu asagu fii baxri shaami badda shaam buu ku sugan yihi aw baxri lyamani badda yaman buu ku sugan yihi waxaa laga yaabaa marka markii horeeto ijtihaad buu nebigu ku sameeyey arrinkaasoo wuxuu yidhi badda shaam buu ku sugan yihi haddana ijtihaadkii baa wuxuu la noqday inuu badda yamaneed ku sugan yahay waxaa kaloo suurtooda labada badood waa isu dhow yihiin badaha carbeedna kuwa ugu waaweyn ayagaasaa ugu muhiimsanba laa maya markaan dambe uu leeyahay laa waxyi ahaanbu wuxuu ku ogaaday meesha uu joogo laa maya labadaa midna kuma sugna bal min qibali lmashriqi xagga mashriqa ayuu ku sugan yahay iyo bariga maa huwa maadaani waa zaa'idu maa huwa asagu maaha odhan mayse maa huwa asagu min qibali lmashriqi dhanka bariguu ku sugan yahay maa huwa asagu min qibali lmashriqi xagga bariguu ku sugan yahay maa huwa asagu xadiidkan marka imaam muslimna waa wariyey wuuna saxiix yeela waxaa sidoo kaleo saxiix yeelay laakiin aan warin bukhaari bukhaari iyo iyo tirmidi waa isu sheekh bukhaari baa sheekh u ahaa tirmidi muslimna sheekh buu u ahaa sidaa awgeed buu tirmidi wuxuu leeyahay kitaab la yihahda alcilalu lkabiir kitaabkiisa alcilalu kabiir buu wuxuu yidhi sheykhayga bukhaari baan waxaan weydiiya xadiidkan faaduma binti qays ee wariso waxaan idhi sheekhaygiioo xadiidkan ka waran markaasuu wuxuu yidhi huwa xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa saxaxu lbukhaariyu wa muslimun muslimna waa saxiix yeela qayrkoodna wuu saxiix yeela waxaa sidaasoo kale xadiidkan towjiih fiican ku towjiihiyey qurdubi kitaabkiisa almufhim limaa ashkala min talkhiisi saxiixi muslim sidaasoo kaleo asaguna ku caddeeyey ishkaalaad badanoo lagu keenay marka xadiidkaani waa xadiid saxiix ah keligeedna maysan warin faatima ee waa lala wariyo xaafid ibnu xajar baa wuxuu sheegay raximahu llahu tacaala abuu hurayrana xadiidkaa nebiga inuu ka wariyey caaishana ay ka warisay jaabirna uu ka wariyey jaabirna waxaa ka wada abu hurayre iyo caaisho iyo jaabir intuba faatima binti qays inay la wariyeen xadiidku wuxuu inoo tusinayaa oon ka faa'idaysanaynaa waxay culimmadu u yaqaanaan qabuulu khabari lwaaxid qof keliya warkiisa in wax lagu salayn karo hadduu yahay qof caadiloo runlowho lagu kalsoon yahay faadima binti qays ninkan keligeed bay u sheekaysay nebigana tamiim baa keligii u waramay sala allahu caleyhi wasalama fadliga tamiimu daari uu leeyahayna xadiidku inoo faa'iideeyey maadaamuu nebigu warkiisana uu rumaystay saxaabadiina uu isugu yeeray warka tamiimna lagu dul akhriyey culummada gobolkood baa xadiidkan waxay u deliishadaan waxaa loo yaqaano riwaayat lakaabiri cani alasaaqir dadka waaweyn inay dadka yaryarkaa wax ka warin karaan xageebay u deliishaan ama riwaayat lfaadili cani lmafduul qof fadli badan oo aqoon-yahani qof uu ka fadli badan yahay kana aqoon badan yahay inuu wax ka qaadan karo waxay leeyihiin qisadii tamiimu daari nebiyullaahi moxamed baa ka dhegaystay sala allahu calayhi wasalama markaasuu saxaabadiina ku dul akhriyey wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa taxamulka qofka kaafirka ahi asagoo gaal ah wixii uu qabtay gaalnimadii markuu ka soo islaamo uu islaamay hadduu sheego inay saxayso markii qisadaanu tamiim ku dhacday gaal buu ahaa laakiin markuu ka warramayo waa muslim wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa jasaasadu wax jira inay tahay waa daabad tilmaanteedana aan ogaanay meelaha ay joogtana aan ogaanay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey masiixu dajaal wax jiroo jooga inuu yahay ibnu cuthaymiin xataa mar meel lagu weydiiyaan arko uu leeyahay ma jiro makhluuq ma ahabi hadda mawjuud maaha masiixu dajaal waa wax hadda ka bacdi imaan kara ishkaalaadka xadiidkan ay ku fureen waxaa ka mid a ah ragga qaarkood ay leeyihiin rag baa kitaab keligii ka qoray xadiidkan faaduman binti qays iyo shubahooyin ay ku fureen oo leeyihin xag sanaadna uma ansixin xag matnina uma ansixin xagga waxa weeyaan qur-aankana uu ka hor imaanaya iyo sunnada waa fahamkooda ayagasay la noqotay laakiin wuu ansaxay sanadan wa matnan ragga ajiladaahoo saxiix yeelay oo bukhaari marka waxay yidhahdeen adduunkii dhan maanta wuxuu noqday hal shaasho oo keli ah shaam oo dhanna siixu dajaal meeshuu ku jira iyo la keenay yirhan waxaa sheegaysaa run hadday ka hoos baxday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray o dhan inaad adigu wada aragto waxba laazim ma ah saxaabadu ha arkeen laakiin adigu saa jeceshahayoo masiix inaad aragtid ah ilaahay inuu kuu yeelo adduunkan waxa weeyaan ku laasimin maysu wuu kaa qarin karaa marka wuu jira waa noolo jiro oo mawjuud a ah weeyaan xadiidku wuxuu inoo faa-ideeyey arrimo muhima markay jiraan ninka imaamka iyo khatiibka iyo ummadda madaxdeeda inay dadka isugu yeehaan oo arrimaha muhimkaa dadka ay uga warbixiyaan wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga ay leeyihiin maka iyo madiina iyo masiixu dajaal inuusan awood u lahayn inuu galo alqisatu thaaminatu walarbacuun qisada afartan iyo sideedaad can ibni cabbaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa waxaa yimid ibraahiimu ibraahim sala allahu calayhi wasalama biummi ismaaciila ismaaciil hooyadi ayuu la yimid iyo wa bibnihaa wiilkeeda ismaaciila ismaaciil ah walxaal hiya iyadu turdicuhu ay nuujinayso waa ibraahiim wiilkiisa ismaaciil ah iyo wiilka hooyada u dhashay oo haajara ah xataa wadaca ilaa uu dhigay haa hooyadii wiilka u dhashay cinda albeyti kacbada agteeda cinda dawxatin geed agteeda addawxatu hiya shajaratu lkabiira waa geedda weyn baa dawxa loo yaqaana cinda dawxatin geed agteed geedaasoo fowqa zamzama biyaha zamzam dushooda ku taalla fii acla almasjidi masaajidka xaramka dushiisa waa zamzam meesha hadda biyaheedu ay ku yaalaan koow iyo makaanka hadda masjaajka uu ku yaalla laakiin marka nebi ibraahim uu meesha dhigayo ummu ismaaciil iyo ismaaciil biyaha zemzamna markaa meesha maysan oolin masaajidkuna markaa meesha kama dhisnay marka hadda lagu leeyahay marka fowqa zamzama waa biyaha zamzam meeshay hadda yaalaan korkooda weeye marka lagu leeyahay fii acla lmasjidna masaajidku meeshuu hadda ka dhisan yahay dusheeda weeye laakiin markaa masaajid meesha kama jirin waan arki doonaa masaajidka nebi ibraahim baan dhisi doona walaysa bimakata maka kuma sugnayn yowmaydin maalinkaas axadun qofnaba hal qofna ma deganayn walaysa biha ayada kuma sugnayn maaun biyo wakaas biyaha zamzam xataa maalinka ma jirin wax biyana ma lahayn fa wadaca wuu dhigay humaa labadoodii ismaaciil iyo hooyadii hunaaka meeshaas ayuu dhiga wa wadaca wuxuu dhigay cindahumaa agtooda jiraaban sibraar fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin tamrun timir ay ku sugan tahay tamrun timir wa siqaa'an wa wadaca siqaa'an weella wuu dhigay fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin maaun biyo alaswadaan labadii loo aqoon jiray biyo iyo timir bu halkaa u dhiga uma qafaa qafaa macnaheedu waxa weeye ay wallaa wey wuu jeensaday ibraahiimu ibraahiim munaliqan xaalu yahay mid tegaya xaggeebuu aaday ila shaam xagga shaam buu aaday oo riwaayada waxay ahayd ibnu isxaaq baa waxay ahayd inuu insarafa ibraahiimu ibraahiim baa gadoomay ilaa ahlihi bishaami wa taraka ismaaciila wa ummahu cinda albeyt saara iyo dadkiisii kaleetoo deganaa shaam xaggoodu u noqday labadaanna meeshaas uga tega marka meeshuu u gadooma aday waa shaam fa tabicat waxaa raacday hu nebi ibraahim waxaa daba gashay ummu ismaaciila ismaaciil hooyadii xaaskiisi meesha uga tagooduu yidhi halkaa jooga way daba dhigata fa qaalat waxay tihi yaa ibraahiima yaa ibraahiimu ibraahiimow in la godaa saxa wuu ii kordhigaya aniga yaa ibraahiimu ibraahiimu ayna xaggeebaad tadhabu aadaysa su-aashaas waa su-aasha koobaad meeshaad u socotay ii sheeg su-aasha labaad wa tatrukuna miyaad nooga tegaysaa bi haadaa kan alwaadiya ee waadigaa alladii kaasoo laysa fiihi dhexdiisa aysan ku sugna uusan ku sugnayn aniisun wax wehel ah walaa shay-un shayna uusan oolin horta meeshaad aadaysa ii sheeg midda kale hayjadan cidlaaho bahgooyadaahon dad iyo dunyo midna lahayn miyaad nooga tegaysaa fa qaalat way tiri lahu asagay ku tiri daalika arinkaas miraaran dhowr jeer dhowr jeer bay kusoo celisay riwaayada saciid ibnu jubayr baa waxay ahay saddex jeer bay u dhawaaqday ibraahiimow ibraahiimow ibraahiimow yaad nooga tegaysaa xaggeese u socotaa wa jacala wuxuu bilaabay laa yaltafitu inuusan milicsanayn ilayhaa xaggeeda ayadaaba hadlaysee xaggeedaba xataa milicsan maayo qaalat waxay ku tiri lahu asaga allaahu alla miyaa amaraka ku faray bi haadaa arrinkan meeshaan cidlada inaadna dhigtid ma ilaahay baa ku farayo ma amar allah nagu dhigta qaala wuxuuhi nacamha amar allaan idinku dhiga meeshoo dee nebi ilaahi buu ah gobonnimadeeda fiiri qaalat waxay tidhi idan haddaba laa yudayicunaa ilaahayna dayic maayo mar haddaad ilaahay amarkiisa nagu dejisay allana dayic maayo riwaayada ibnu jurayd baa waxay ahayd inay tiri xasbi alilah ilaahaad iga tagtay waa igu filan yihiin riwaayo kale waxay inay tihi radiitu billaahi rabbiga ku faray halkaa inaadna dhiigtid nebi ibraahimow raalli baan kun ah waan ku qanacsanaha uma rajacat way noqotay xaggee bay aaday wiilkiibaa meesha u yaalla ay ku noqota asagiina way isaga hartay oo maxay uga harta waxaa loo sheegay amar inuu ku socdo oo ku tegey waxaa kaloo loo sheegay ilaahay in looga tegey fandalaqa wuu tegay ibraahimu ibraahim sala allahu calayhi wasalama xataa idaa kaana markuu ahaaday cinda thaniyati meeshay jiir tahayd agteeda xayu meel laa yarawna aysan arkaynin hu asaga ehelkiisa uu ka soo tegay istaqbala wuxuu ula jeestay biwajhi wejigiisa albeyta kacbada meesha hadda kacbadu tahay buu wejigiisa la soo qaabila uma dacaa wuu ducaystay bi haaulaa'i kuwan alkalimaati adacwaati ee dacwooyinka iyo baryooyinka fa rafaca kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood halka waxaad ka faa'idaysanaysaa markaad ilaahay baryaysid gacmaha koru taago waxaa nabigeenna ka sugan sala allahu caleyh wasalama ilaahay inuu yahay xishood badnay deeqsi ah uuna ka xishoodo addoonkiisu gacmaha hadduu usoo taagta gacmihii maran inuu kusoo celinayo waxaa dhici karta marka inaad gacmaha taagata aan wax laga aqbalin dhibku adiga xaggaagu ka yimide ilaahay mar walbeeta ballankiisa waa oofiya fa rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaaday fa wuxuu yihi rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow innii anugu askantu waxaan dejiye min duriyatii awlaadaydii biwaadin waadigaasoo hayri dii zarcin aan meel beereed ahayn waa hayjad cidlaahoo meel xataa u suubata ina wax lagu beerto aan ahayn xataa balaqa ilaa uu gaaray yashkuruun wa jacalat waxay bilowday ummu ismaaciilo ummu ismaaciil turdicu inay nuujinaysa ismaaciilo ismaaciil waxaad dareemaysaa ilmo yar inuu yahay culimmada gobol baa waxay laba sano jir buu ahaa wa tashrabu ayana ay cabaysa min daalika kaas almaay ee biyaha biyahay cabbaysa waa kuwe yaa waa kuwii looga tegey kuwii zamzamka markaa ma jiraan kuwii looga tegey oo meesha ugu jiray sibraarka kuwii cabaysa xataa idaa nafada marku nafida markuu dhammaaday maa wax allaala wixii fi siqaa'i sibraarka ku sugnaa biyihiina waa dhammaadeen tii kalena waa dhammaatay oo timirta ahayd catishat way haraatay hooyadii way haraatay awal biyahanay cabaysaa timirtay cunaysaa naas gacana soo gelayaan waxay dheefsatuu wiilku ka nuugayey ayadii marka biyihii waa ka go-een timirtana waa goday way harraaday inankii yaraa wa catisha wuu harraaday ibnuhaa inankeediina wa jacalat waxay bilowday tanduru inay eegaysa ilayhi wiilkeedii yatalawaa isagoo isgalgalanaya aw qaala wuxuu yidhi yatalabbatu ee yatamaraqu isagoo gaajada inta ka badatay gelgelimaysanaya fiirinaysa biyo ma leh timir ma leh daris ay wax ka soo toobal caraysata ma leh dhan walba hawsh waa ka cidhiiri fandalaqat way tagtay karaahiyata an tandura ayadoo kohsanaysa inay eegto ilayhi wiilkiisa wiilkeedii wiilkeedii oo gaajaysan oo bogga dhalka ku hayo rafanaya inay eegto oo u dulqaadan weyda waa hooyo waa beer wax dhalay fa wajadat waxay heshay assafaa buurta safo aqraba jabalin buurtan ugu dhow inay tahay oo fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan oo yeliiha ayada la soo ku xigta meeshaas ay joogto halkaa waxaa dareemaysaa buurta safa inay tahay buur taariikh dheer xagga abuurkeeda aad ay u fog tahay fa qaamat way istaagtay calayhi buurta dushiisibay ku istaagtay uma istaqbalat waxay soo qaabishay alwaadiya waadigii tanduru xaalay eegayso hal taraa bal inay aragtay axadan qofnaba xadiidka abujahan baa wuxuu caddeeye markay safa timi sacyi bay samaysa ayadoo ilaahay baryaysa subxaanahu wa tacaala falam tara maysan arag axadan qofna fa habatatu way soo hoobatay oo ka soo degtay min asafaa buurtii safo xataa idaa balaqat markay gaartay alwaadiya waadigii rafacad kor bay u qaaday darafa dircihaa diricii ay qabtay fiiddiisa iyo caradiisii kor u fayday uma sacat way oroday sacya alinsaani qofkii orodkiisa almajhuudi ee la dhibay xataa jaawasat ilaa ay gudubtay alwaadiya waadigii intay xaydxaydatay orodo marka markay ordaysa waa hooyo meel ilmo ka nuujinaysa meel la ooman meel la gaajaysan sidii qof xoog la u ordi mayse sidii qof dabcaan oo dhibaato haysato ayay u ordaysaa uma atat waxay timid almarwata marwo fa qaamat way istaagtay calayhaa buurtii marwo fa nadarat way eegtay hal taraa bal inay aragto axaddan qofna falam tara maysan arag axaddan qofna fa facalat way samaysay daalika arrinkaasoo sacyiga ah sabca maraatin toddoba jeer qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas baa wuxuu yihi radi allahu canhuma qaala nabiyu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fadaalika kaas sacyu naasi dadka orodkooda weeye baynahumaa bayna safa walmarwa meeshaa hadda ay ordaan dadku marka safa iyo marwo dhexdooda la sacyinayo hooyadeen ismaaciil dhashay ayaa bilowdayoo wakaas orodka maanta dadkaan ay ordaya halkaasay ka bilaabatay falamaa goortii ashrafat ay usoo hanqaltaagtay cala almarwati buurta marwo samicat waxay maqashay sawtan cod cod bay maqashay faqaalat waxay tidhi sah ay uskuti amus ayada baa isla hadlaysa waa keligeed u maqli jirtay laba ninoo inta dirirtay ayagoo isku rafaadsan kalana rayn mid ka midu uu yidhi waryaah ragga kala qabtoy miyaa yeertay uu yidhi asna waa u malaynaya wuxuu yidhi intaan la ina soo gaarin oo la ina kala jiijiidan aan kala fogaano awal bay tabcaan ahaayeen rag ay maqleen iyo cod ay maqleenna midna ma jiro marka cod bay maqashay markay codkii maqashay ayadii baa isla hadlaysa waxay leedahay sah aamus awal miyey hadlaysay inay hadlaysay meesha kama muuqato laakiin dhagtay raaricinaysaa turiiddu waxay doonaysa ula jeedaa nafsaha nafteeda cidda ay leedahay amus waa isla ayada uma tasamacat way ismaqashaysa dhegtay raaricisa fa samicat way maqashay aydan haddana fa qaalat waxay tidhi qad asmacta waad maqashiisay codkaaga qofka hadlahayow in kaana haduu yahay cindaka agtaada miduu ku sugan yahay qawaasun gargaar faidaa waaba ayadoo bil malaki malag ku sugan malagaasoo cinda mawdici zamzama meesha hadda zamzamku uu yahay mowdicaas iyo booskaas taagan xadiidka riwaayo ka mid ah oo xadiidka cali dabari wariyaa wuxuu leeyahay sanad xasana ah. codka dhawaaqayay baa wuxuu yidhi malku jibriil buu ahaa malku jibriil baa la hadlo marka wuxuu ku yidhi man anti tumaad ahay markaasay waxay tidhi ana haajaru ummu waladi ibraahiima nebi ibraahim ilmihiisa hooyadiis baan ah su-aal labaadna wuude wuxuu ku yidhi fa ilaa man wakala kumaa oo meeshaan cidladaa waa idinka jooga yuu idiintala saarto idinka tegey markaasay waxay ku tidhi ilallaahi alle markuu naga tegayay alluu nooga tege malku jibriil baa inta la hadlo wuxuu ku yidhi wakala kumaa ilaa kaafin ala ilaahay cid idinku filan buu idinka tegay cid hawshiina ku filan ayuu idinka tegay fa baxaa malagii wuu baaray wuu qoday bicaqibihi asaga gamadiisa ow qaala ama wuxuu yidhi bijanaaxihi garabkiisa ayuu meeshii ku fayda marka oo ku qoda xataa dahara ilaa ay soo muuqdeen almaau biyihii fa jacalat umu ismaaciil waxay bilowday tuxawiduhu biyihii inay dar u samaynayso tuxawidu waxaa laga wadaa ay tajcaluhu mila alxawd dar inay u samaynayso oy biyihii cincishanayso ay rabtay gaaji rafaad bay soo aragtay on marka waxay rabtaa ceel fiican oo ay ku haqabeesho inay hesho wa taquulu ay tafcalu inay samaynayso biyadihaa gacanteeda haakadaa saas waa culimadu culimmadu ohan jireen idlaaqu lqowli cala alficli taquuludan maanta waa tafcalu gacmaheedii bay saas leedaha marka waxbay samaynaysaa biyaha marka la moosahayo o kaleeto inaan biyahaasoo ka fakan bay rabtaa wajacalat waxay bilowday taqrifu inay gurubsanayso almaaa biyihi fii siqaayaha weelkeedii dhexdiisa walxaal huwa biyuhuna yafuuru uu soo buux dhaafayo soo buuxsamaya bacdamaa mar ama bacdamaa muddo ka bacdi taqrifu ay soo darsato mar kastoo ay gacmaha darsato weelkii ku shubto biyihii wax ka badan baa meeshii soo buuxinayay wa fii riwaayatin riwaayad kale ama wax la eg wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd biqadri maa taqrifu wixii ay ka shubtay qadarkeediioo kale meesha imaanaya qaala bnu cabaasin wuxuu yihi radi allaahu canhuma qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam raxima allahu allah u naxariisto um, umma ismaaciila ismaaciil hooyadii waa ayeydii nebi moxamed sal allahu alayhi wasalama leanna nebi moxamed nebi ismaaciil buu ku atirsadaa hooyadaanina waa nebi ismaaciil hooyadii low tarakat hadday ka tegi lahayd zamzamo biyaha zamzam oo aysan darkaan iyo waxaa u samayn lahayn ow qaala wuxuu yidhi low lam taqdif haddaysan gurubsan lahayn oo aysan dardari lahayn minalmaa'i biyaha lakaanat zamzamu zamzam waxay noqon lahayd caynan il maciinan ay daahiran ee muuqata caynan maciinan waxaa loola jeedaa daahiran jaariyan calaa wajhi lardi biyo daahira oo muuqda oo dhulka dushiisa sa u qolqola ayay noqon lahaayeen hadday iska dayn lahayd oo aysan siqaha iyo weelka ku shubi lahayn oo iska dayn lahayd qaala wuxuu yidhi fa sharibat way cabtay wa ardacat way nuujisay waladaha cunugeedii faqaala wuxuu ku yidhi almalaku malaggii baa lahaa iyada wuxuu ku yidhi laa takhaafuu ha ka baqinina addaycata dayac inaad dayacantaan ha ka baqinina xadiidka abujahan baa wuxuu ahaa inuu ku yidhi laa takhaafii an yanfada almaau marra ha ka cabsan biyahaasu inay kaa dhammaadaano oon kugu soo noqdo sidaasuu ku yidhi fa inna haahunaa halkan waxaa ku sugan beytan guri gurigaasoo lilaahi alla u sugnaado alle uu iska leeyahay gurigaasoo yabniihi uu dhisi doona haadaa kan alghulaamu ee wiilka ah iyo wa abuuhu aabii dhowr shayba waa ugu bishaareeyey biyuhu inaysan ka dhammaanayn meeshan guri alla inay noqon doonto ibraahiim inuu soo noqon doono wiilkaana ahlukhayr masaajidda wax ka dhisa inuu noqon doono sidaasuu ku yidhi wa ina allaaha allana laa yudayicu ma dayacayo ahlahu damiirkan waxaa loo celinaya ahla hada albeyt beytkan asaga ah dadka dega ilaahay dayici maayo riwaayo kale waxay ahayd inuu ku yidhi laa takhaafii calaa ahli haada alwaadi dama'an dadka waadigan dega oon ha kaga baqin fa innahaa caynun yashrabu bihaa diifaanullaahi ishaa maanta burqatay waa il ay ka cabbi doonaan ilaahay martidiisa subxaanahu wa tacaala waa xujayda wa kaana albeytu kacbadu waxay ahayd murtafican mid sarraysa cani ilardi dhulka meel xoogaa taagay ahayd meesha hadda kacbadu ku taallo waagaa dhulka way ka sarraysay ta'tiihi waxaa imaan jirtay assuyuulu daadadka fa ta'khudu waxay mari jirtay daadadku mari jireen can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi bidixdiisa fa kaanat haajara waxay ahayd kaana ismigeedii waa haajaro damiir musatira ah kadaalika sidaa mid ku sugan xaalkaa laguu soo tilmaamay ku sugnay oo inaan biyihii ka dhammaan ah oo ay dheefsan jirtay ah oo wiilkii halkaa uu ugu dhaqaaloobay asaguna xataa marat ilaa ay soo martay bihim ayagii ayada iyo wiilkeedii rufqatun jamaaco rufqada waxaa loo yaqaanaa aljamaacatu lmukhtaliuun ama safar ha noqdeen ama yaysan noqoneen dad badan oo isku dhaf ah oo min jurhamin jurhumin ree jurhum ah jamaaco ree jurhumaa u timid ow ahlu beytin qoys baa u yimid oo min jurhumin ree jurhum ah muqbiliina xaalay yihiin kuwo kasoo ka yimid min ariiqi kadaa'a ah meesha kada loo yaqaano wadadeedii fa nazaluu way degeen fii asfali makata maka dhankeeda hooseo daadega ah fa ra'ow waxay arkeen daa'iran shimbir caa'iqan caaifan dheh caaifan macnaheedu waxaa weeye yaxuumu cala almaa reebaadiyaha xoolaha raacday maalinka asagoo xoolo la jooga hadduu arka haad meel dhacayo wuxuu le maanta haad baa dhacayo meeshaa raqba taalla bahal baa laga yaabaa inuu wax ku cunay marka haddii meeshu biyo leedahayna waa laga yaabaa shimbiraha iyo inaan laga waayin shimbiraha qaybo ka mid oo ah weliba biyaha jecel meeshaa maanta roob baa ku daaya ama biyo yaalo shimbir hebel baa ka muuqda qolyahan way oomanaayeen socdaalla way ahaayeen fa ra'ow waxay arkeen daa'iran shimbir caa'ifan ee wareegaya shimbir wareegaya oo noqnoqonaya fa qaaluu waxay yidhahdeen inna haadaakan addaa'ira ee shimbirkaah layaduuru wuu wareegin calaa maa in biyo yaa u sheegay waa qiyaas baadiyihii ay ku noolaayeen iyo tajrubadii baa dhaxalsiisaiyo noloshi la cahdunaa laakiin ogaalkeenna bi haadaa kan aan naqaanay alwaadiya ee waadiga ah wamaa fiihi maa un biyo kuma sugnaan jirin meeshaan ogaalkaan garanayno iyo taariikhdeedaan hayno meel biyood ma ahayn laakiin shimbirkaasu shimbir biyo dul wareegayuu u egi fa arsaluu way direen nimankii jariyan nin sahan ah aw jariyayni ama laba nin oo sahan ah aljaryu waxaa la yidhaahdaa marka jiimka la kordhigo alrasuulu baa la yidhahdaa alwakiiluna waa la yidhahda labadaba marka ruux wakiiloo usoo fiiriya ama sahan ah ayay dirsadeen fa idaa hum kuwii lasoo diray waaba ayagoo fa idaa waaba asagoo calaa maain biyo ku dul sugan kii lasoo diray faidaahumdhe fa idaahum waaba ayagoo bilmaa'i biyo ku sugan biyay soo arkeen fa rajacuu way noqdeen fa akhbaruuhum way u sheegeen oo waxay yidhaheen biyaan soo aragna fa aqbaluu way soo qaabileen walxaal xaal ummuu ismaaciila ismaaciil hooyadiina cindalmaa'i ay ku ag sugan tahay fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen ata'daniina ma noo idmaysaa lanaa annaga an nanzila inaan degno cindaka agtaada cindakii agtaada qaalat waxay tii nacamhaa xay dumar sheegin maysan odhan biyi hal mara maysan weerarin qof dumaroo keligeed ah oo aan nin iyo wiil barbaara midna haysan oo umuro ilma nuujinaysa oo il biyaahoo iska qubanaysa ag taagan rag inta u yimid duruuf iyo dhibaato ay haysatoo reebaadiye ah, haddana idan bay ka dalbanayaan oo intixaam waa ixtiraamayaan ma noo idmaysaa inaan biyahaga ka cabno ayana gob bay ahayd waxay ti haah laakiin shardi bay ku xirta walaakin laa xaqa wax xaq la yidhaahdo lakum idinma sugnaan idinka filmaai biyaha dhexdooda waad cabbaysaan shardiga uga cabaysaan waxaa weeye biyahan anaa iska leh martibaad tihiin ka cabba ka durduurta xoolaha ka waraabsada ka noolaada ha soo afaragelinaan laakiin ballan bay ayana qaadeenoo qaaluu waxay yidhahaan nacam haa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faalfa faalfa miyuud qraymaysa faulfiya faalfa ay wajada wuxuu helay daalika kaas umma ismaaciila ismaaciilummu ismaaciil ayuu helay qofkii sahankaah buu sheegaya qofkii la soo diray dibba haddana loo noqday qofkii sahankaahyo socdaalkaahbaa wuxuu helay ummu ismaaciil walxaal hiya ayadu tuxibu ay jeceshahay alunsa hadii la godo waa wehel alinsa hadii la yidhaahdana waxay jeceshahay dad ayada la jinsi ah fa nazaluu way degeen fa arsaluu way u cidireen ilaa ahlihim qoysaskoodii fa nazaluu ayagiina qoysaskii way soo degeen macahum kuwaa la jirankooda xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bihaa magaaladii mako agteeda iyo ayada dusheeda ahla abyaatin dhowr qoys oo washabba uu dhallinyaroobay alghulaamu wiilkii yaraa ismaaciil ahaa oo watacallama uu batay alcarabiyata carabiga su-aasha meesha imaan karto isweydiinta mudan waxay tahay markii hore muxuu ku hadli jiray hadda carabiguu bartay waxaa meeshaan ka muuqata luqada hooyadii iyo aabbihii ku hadli jiray luqada hooyadii iyo aabbihii hooyadii haajara iyo aabbihii ibraahimna carabi maysan ahayn arrinkaasuna wuxuu ku dareensiinaya abuu xaafid ibn xajar leeyaha xadiidka la wariyo ruuxii ugu horreeyay oo carabi ku hadla inuu nebi ismaaciil aha xadiis daciifa inuu yahay waayo nebi ismaaciil waxaa halkan ku qoran inuu carabiga bartay ree jurhumkii meesha soo deguna ka bartay marka lama odhan kara isaga ugu horreeyey oo xadiid baa ku soo arooray awalu man nataqa bilcarabiyati ismaaciilu cabdulaahi ibni cabaas baana xadiidkaa wariyey xadiidkaasna xaakim baa soo saaray waa daciif laakiin ninka la yidhaahdo azubayr ibni bakaar wuxuu wariyey xadiid cali uu ka warinayo oo sanadkiisa xaafid ibn xajar ku sheegay xasan inuu yahay inuu yidhi xadiidkaas wuxuu nabigu sheegay awalu man fataqa allaahu lisaanahu bilcarabiyati almubayanati ismaaciilu ruuxi ugu horeeyo carabi fasiixa ku hadla inuu nebi ismaaciil ah farqi baana udhexeeya in la yidhahdo carabi buu ku hadlaa iyo carabi fasiixa marka carabiga fasiixa ah ilaahay ku ilhaamiye oo uu baray laakiin carabiga waa lagaga horreeyadoo qolyahaasu ka bartay wuu qaangaara marka minhum ayagiibuu luqadii ka bartay markuu luqadii ka bartay wa anfasahum weliba wuu uga fiicnaaday raggii luqada u dhashay asagii bartay baa ka sarmaray wa acjabahum wuu yaabgeliya xiina shabba markuu dhallinyaro noqday nimankii aad bay ula yaabeen caqligiisa waxgaradkiisa waxa weeyaan meeshuu ka fakarayo falamaa adraka markuu qaangaaray zawajuuhu way u guuriyeen imra'atan qof dumar oo minhum ayaga ka tirsan wa maatat way dhimatay ummu ismaaciila hooyadii ismaaciil hooyadiina way dhimatay hooyadiina waa ka dhimatay aabbihiina waa ka maqan yahay asna waa qaangaaray gabarna waa loo guuriyey fa jaaa ibraahiimu ibraahiim baa yimid bacda maa muddo ka gadaal tasawaja uu guursaday ismaaciilu ismaaciil su-aasha meesha taallaa waxay tahay nebiyullaahi ismaaciiloo nebi ah wiilkiisoo naas ibraahim baa ka wadaa wiilkiisoo naas nuugaya intuu ka tago inuu u yimaado wiilkiisii oo reer leh intaasna wiilkuu ka maqnaadaa sidee bay suurtagal ku tahay suurtagal ma aha axaadiis baana waxay caddaysay inuu mar walba imaan jiray mar walba inuu imaan jiray oo xadiidka jahan baa wuxuu ahaa kaana ibraahiimu yazuuruhaa aw yazuuru haajara kulla shahrin cala alburaaqi yaqduu qudwatan fayaأtii makkata uma yarjicu fayaqiilu fii mansilihi bishaam u fiirso bil markuu joogaba shaam buu degan yahay wuu imaan subaxii buu shaam ka soo baxaya wuxuu soo qaadanayaa buraaq oo ambiyada ilaahay ay raaci jireen shidaal uma baahna darawal uma baahna rabbi baa u fududeeyey saaka aroortii buu inta ka soo dhaqaajiyo shaam oo gelin hore isla gelin hore uu yimaado oo waxa weeyaan uu salaamo oo la is arko ayuu inta noqdo haddana shaam ku noqdo shaamtaasaa laga yaabaa maalinka inuu hargalo marka bil walba saasuu ugu imaan jiray faakihii sidoo kale wuxuu wariyey min xadiidi cali oo biisnaadin xasan xaafid ibnu xajar uu ku sheegay ibraahiim inuu soo booqan jiray ismaaciil iyo hooyadii asagoo buraaqda ku dul suganoo soo raaca marka ma ahayn in inta la isaga tegay meesha la ilaahay baan laidinka tegey soddon sano wax ku dhow laga maqnaanayee bil walba reerkiisa wuu imaan jiray marka asagoo laakiin ka maqan baa wiilkii loo guuriyey yutaalicu asagoo indhaindhaynaya tarikatahu wuxuu meesha uga tagoodayoo ilmihiisii iyo dee xaaskii uu ka qabay falam yajid muusan helin ismaaciila ismaaciil meeshii nebi ibraahim hadduu yimid ismaaciil muusan helin fa sa'ala wuu weydiiye imra'atahu ismaaciil xaaskiisii buucanhu ismaaciil weydiiye ninkaagii meeyebi fa qaalat waxay tihi kharaja wuu baxay yabtaqii xaalo uu noo dalbaya lanaa annaga wa fii riwaayatin riwaayaad kale waxay siidu xaaluu noo soo ugaaraya lana annaga wuu baxay ugaar buu noo raadiye noo soo dilaya uma sa'ala wuu weydiiyey ibraahim haa haa xaaskii ismaaciil can cayshihim noloshooda iyo wahiyaatihim qaabkiina adeer bal ii warrama noloshiina ka warran buu ku yidhi fa qaalat waxay tidhi naxnu annagu bisharin balaayaan ku sugannahay tir waa baabaana ma noolin naxnu annagu fii diiqin ciriiri baan ku sugannahay iyo wa shiddatin balaayo balaaya hadday jirtee nagama maqna ciriiri iyo gaajo iyo baahi iyo rafaad washakat way u sheegatay ileyhi xaggiisa calaacad qaala wuxuu yidhi ibraahim ayadu laakiin ma taqaan ninkaan la hadlayn inuu yahay fa idaa jaaa markuu yimaado zawjuki ninkaagu iqra'ii ku aqri calayhi dushiisa assalaama salaam igu salaam wa quulii waxaana ku dhahdaa lahu asaga yuqayir habdooriyo ha bedelo catabata baabihi albaabkiisa qaybtiisa hore ha bedelo waana ka dhaqaaji falamaa jaaa markuu yimid ismaaciilu ismaaciil kaannahu waaba asagoo aanasa dareemay shay-an shay waa nebi ilaahay laftirkiisu guriga hadduu yimid in lagaga dambeeyey waxbuu dareema fa qaala wuxuu yidhi hal jaa'akum ma waxa idin yimid min axadin wax dad ah qaalat waxay tii nacam haa jaaanaa waxaa noo yimid shaykhun oday baa noo yimid kada wa kada oo sidaas iyo sidaas ah riwaayada cadaabaa waxay sheegaysaa cadaa ibni saayib inay ku jeesjeesayso marka leedahay sheekh sidaasaa noo yimid waa yeel buu ahaayo way ku jeesjeesaysay oday sidaasaha noo yimid bay tiri fasa'alanaa wuuna kaa weydiiyey canka xaggaaga fa ahbartuhu waan u sheegay fa sa'alanii wuxuu kaa weydiiyey kayfa wuxuu i kayfa sideebiha cayshunaa nolosheennu fa ahbartuhu waxaan u sheegay annaa anagu fii jahdin balaayo inaan ku sugannahay dhib iyo wa aday adag qaala wuxuu yidhi fahal awsaakii ma kuu dardaarmay bishayin shay qaalat waxay tihi nacamhaa amaranii wuxuu i faray an aqra'a inaan akhriyo calayka dushaada assalaama salaam wayaquulu laakiin wuxuu igu yidhi qayir bedel catabata baabika albaabkaaga qaybtiisa hore bedel qaala wuxuu yidhi daaka kaas kuu yimid abii aabbahay weeye waqad amaranii wuxuuna ifaray an ufaariqaki inaan ku furo albaabka la bedelayo oo la sheegayana waa adiga guri ba-ibaa usoo hoyday soo maa ilxaqii haleel biahliki gurigaagii orod aad ehelkaagii reerkaad ka dhalatay fa allaqahaa wuu fura culimmadu halkaasay waxay leeyihiin bi biahliki xaaskaaga haddaad ku tirahdo orod gurigiinna aad dalaaqa reeraha la furayaa laba u qaybsama midna kinaa'i bay culimmadu u yaqaana waa sarbeeb midna tasriixi weeyaan waa inaad tirahdo waan ku fura laakiin haddaad tidhaahdo gurigiinna aad gabadha aad ku tidhaahdid culimmadu waxay leeyihiin maxaad ka wadaa lagu odhanah haddaad inta isku dhacdaan tirahdo ordo gurigiinna aad haddaad ula jeedidoo tidhaahda furiin baan ka wada way furanta gurigiinna aad bay ku furmaysaa haddaad laakiin tiraahda inay guriga maalma soo joogtaan raba anna aan soo carabaaboo waa laguu soo carabaabinahaya waa laisu soo keencelinaya insha allahu tacaala waxay culimmadu isweydiiyaan qofta dumarka ah oo la qabo maxaa catabatulbaab loogu magacaaba waxaa albaab loogu magacaabay ayada iyo albaabka waxay wadaagaan sifooyin iyo tilmaamo waxaa ka mid ah albaabka marka la xiro waxa gudaha ku jiro albaabku ilaaliya gabadha la qabo guriga deganna guriga waxa ka dhex jiray ilaalinaysa nafteeday ilaalin sawjka awlaaddiisaba ilaalin cifadeeda iyo dhowrsoonideeda ilaalin dhaqaalihii guriga u dhigtayba ilaalin waa albaab guriga waardiye ka hoo xifdinayso ilaalinaysa laakiin waa qofkii diin iyo wanaag la hadli tii kale haddii kale way dhacaysaa markuu baxay dhacaysa wa wuxuu guursaday minhum ree jurhumba wuxuu ka guursaday ukhraa mid kale gabadhii horena wuu furay mid isla ayadii reerkii ka dhalatana wuu guursaday fa labia wuu ka maqnaaday ibraahim canhum xaggooda fa wuu ka maqnaaday canhum xaggooda ibraahimu ibraahim maa shaa allahu allah alla intuu doono uma ataahum uu u yimid bacdu markaa ka gadaal tan dambe uu guursaday magaceed culimmadu waxay isugu khilaafsan yihiin magaceeda toddoba qowl aabbaheedna dhowr qowloo kalea la isugu waafaqa ilaa afar qowl falam yajidhu ibraahim muusan helin hu ismaaciil fa dakhala wuu usoo galay cala mra'atihi xaaskiisii fa sa'ala wuu weydiiyey canhu xaggiisa qaalat waxay tii kharaja wuu baxay yabtaqii xaaluu noo dalbaya lana annaga qaala wuxuu yidhi kayfa antum sidee idinku ii waran wa sa'alahaa wuxuu weydiiyey can cayshihim noloshooda iyo wahay qaabkooda fa qaalat waxay tidhi naxnu anagu bikhayrin wanaag baan ku sugannahay iyo wasacatin arsaaq waasica ogow intii umbaa la cunaa biyihii baa meesha yaal laakiin labada gabdhood baa kala qanaaco badan gabdhaha la qabo sidaa awgeed odayaal socda hadday u yimaadaan yidhaha maandhe iska warrama sidii ibraahim oo kale inuu yahaa dhici karto ninkaaga aabbihiisa ha dayrsanayaan lagu furine khayr iyo barwaaqo sheega mar walbeetaba nebi maxamed dhib kastoo soo gaara alxamdu lilahi calaa kulli xaal buu ohan jiray ilaahay baa mar walbeeta iyo xaalad walba mahadsan wa ahnat way ammaantay calallaahi alla dushiisa xadiidka abujahan baa wuxuu caddeeyey markuu yidhi ii warranbay waxay tidhi naxnu fii khayrin cayshin nololtii ugu fiicnayd baan ku noollaha bixamdillaahi ilaahay baa mahad iska leh wa naxnu fii labanin kaiirin wa laxmin kaiirin wa maain in dayibin hilib badan iyo biyo badan biyo wanaagsan iyo waxaan kaloo haysanaa hilib hilib badan biyo barakaysan iyo waxaan haysanaabay ku tiri iyo iyo hilib iyo biyo iyo waxay u sheegtay iyo laban caano barak caano badan marka caanihiina badni bay ku sheegtay biyihiina barakay ku sheegtay hilibkuna waa badan yahay tiri intaa waxaa wehelisa ilaahay bay ka abaal sheeganaysaa wa cala allaahi ilahay bay ammaanaysa alxamdu lilah bay leedahay tacaalaa sareeyi faqaala wuxuu yidhi maa acaamukum cuntadiinna ka waran qaalat waxay tihi allaxmu waa hilib qaala wuxuu yidhi maa sharaabukum cabitaankiinu muxuu yahay qaalat waxay tihi almaau waa biyo qaala wuxuu yidhi allaahuma baarik ilah u barakee lahum ayaga filaxmi hilibka iyo walmaai biya qaala nebiyu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walam yakun ma ahayn yowmaidin maalinkaas xabun wax badar iyo beer soo baxda magaalada maka magaaladka ma joogin walow kaana hadduu ahaan lahaa lahum ayaga hadduu maalinkaas beer iyo wax lahaan lahayeenna dacaa waa ugu ducayn lahaa lahum ayaga fiihi dhexdii qaala wuxuu yidhi fahumaa labadaas nebi maxamed baaleh waa biyaha iyo iyo waxa weeye hilibka laa yakhluu lama keli noqdo calayhimaa dushooda axadun qof bikayri makata maka meel aan ahayn ilaa lam yuwaafiqaahu ma waafaqaan maxaa laga wadaa inaad subaxii biyo iyo hilib cuntid maalinkiina ku qadaysid hameenkiina ku cashaysid sidaasna nolosheeda ee noqoto waxay ka suurtooda ree makaa jira inaga subaxdii waxaa laga yaabaa quracdan cunno duhurkii hadii laynagu soo celiyo calooshaa kudubaraysa wada xanuunsanaysa laakiin reemaka labadaa keliya way ku noolaan karaan wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay fa wuu yimid faqaala qaala wuxuu yidhi ayna ismaaciilu markuu gabadhu ismaaciil mee faqaalat qaalat waxay tihi imra'atu ismaaciil xaaskiisii dahaba wuu tegay yasiidu xaaluu noo soo ugaarayo fa qaalat xaaskiisii ismaaciil baa waxay ku tidhi alaa tanzilu miyaadan degaynin oo fa tadcama aadan cunayn oo watashrab aadan cabbayn adeer soo deg soo dhowaa gabar gob ah tii hore odayga waaba ku jeesjeestayba gabadhaa aabbaha ku jeesjeestayoo xaaskaaga ah iyo gabadha aabbaha soo dhawaysato amaantay waxay la taha taas iskusi inaadan u qabaynin qaala wuxuu yidhi wamaa acaamukum oo raashinkiinu muxuu yahaa wamaa sharaabukum cabitaankiinu muxuu yahaa qaalat waxay tihi acaamunaa raashinkeennu allaxmu waa hilib wa sharaabunaa cabitaankeennu almaau waa biyo qaala wuxuu yidhi allahuma baarik ilahu u barakee lahum ayaga fii acaamihim raashinkooda wa sharaabihim cabitaankooda qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas so asigu ma warinay haa faqaala abulqaasim baa wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waa nebi maxamed barakatu dacwati abikum sala allahu calayhi wasalama waxaa loola jeedaa barakatu waa waxaa ka maqan xadaf fii طacaami ahli makata wa sharaabihim khabarkiibaa meesha ka xadfan waa mubtade meesha yaalla khabarkiina xadfan yahay reer maka dacaamkooda iyo sharaabkooda waxaa ku dhex sugan barakatu dacwati ibraahiima nebi ibraahim dacwadiisii iyo baryadiisii barakadeedii qaala wuxuu yidhi faidaa jaaa markuu yimaado nebi ibraahim baa hadlaya zawjuki ninkaagii faqra'ii ku akhri calayhi dushiisa assalaam asalaam wa muriihi waxaad fartaa yuhabbit ha sugo catabata baabihi albaabkiisa fiqrihiisa falamaa jaaa ismaaciilu markuu yimid qaala wuxuu yidhi hal ataakuma waxa idin yimid min axadin qof qaalat waxay tihi nacam haa u fiirsasay abbihi u ammaanto ataanaa waxaa noo yimid shaykhun oday xasanulhay-ati qaabkiisu wanaagsan yahay wa ahnat way ammaantay calayhi dushiisa riwaayada cadaaba aad u cadaysay oo ismaaciil markuu yimid wajada riixa abiihi markuu gurigii soo galo wuxuu dareema caraftii nebi aabihiis buu dareema markaasuu wuxuu ku yidhi ma cid baad timid say tiri nacamhaa shaykhun axsanu nnaasi wajhan wa adyabuhum riixa waxaa ii yimid nin oday ah oo intaan dad adkaray arkaya ruuxii ugu weji quruxsanaa ah caraftiisuna ay soo kankamayso udgayso fasa'alanii wuu kaa weydiiyey canka xaggaaga ismaaciil meebuu buu yidhi fa ahbartuu waan u warramay fasa'alanii wuu i weydiiyey kayfa cayshuna nolosheennu see taha fa ahbartuu waxaan u sheegay anna anagu bikhayrin wanaag inaan ku sugannahay qaala wuxuu yidhi fa usaaki makuu dardaarmay aabahay bishayin shay ninka kuu yimi shay makuu dardaarma qaalat waxay tii nacamhaa yaqra wuu akhrinayey calayka dushaada assalaama salaam waya'muruka wuxuu ku farayey an tuhabbita inaad sugto catabata baabika albaabkaaga waxa weeyaan hortiisa waa labadalabada gabdhood warka lagu warba warbaa udhexay soomaa waa la kala tegey qaala wuxuu yidhi daaka kaa kuwii daaki kaagaasi abi abahay weeye wa anti aduguna alcatabatu albaabka la sheegayaa taha amaranii wuxuu i faray an umsika ki inaan ku haysto aana ku furin xadiidka abujahan baa wuxuu ahaa inuu yidhi markii ereygaa ku tiri laqad kunti calaya kariimatan waqad isdadti calaya karaamatan fawaladat liismaaciila cashrata dukuurin wuxuu yidhi marka horena waan ku jeclaayo agtayda wanaag ba kuu yaalay haddana aabbahay baa yidhi hayso oo aad ammaantay wanaagaagiibaa hadda agtayda ku sii kordhay toban wiil bay u dhashay gobiwataas marka albaabkeeda xagsanaysa haddii kaleeto calaacal iyo haaraan iyo balaayo iyo baabaan iyo xalamaana cashin bay odhanaysaa uma labitha wuu ka maqnaaday canhum xaggooda nebi ibraahim reerkii maasha allahu alla intuu doono uma jaa wuu yimid bacda daalika markaa ka gadaal walxaal ismaaciilu ismaaciillah yabrii uu hagaajinaya nablan leeb oo lahu asagoo usugnaaday asagoo qori iyo xabad uu leeyahay hagaagsanayo leeb dhisanahaya ayuu u yimid gurigii labadii jeer hore wuu maqnaa markuu yimid muxuu sameeyey taxta dawxatin geed hoosteed buuna fadhiyay qariiban asagoo ku dhow min zamzama biyaha zamzam falamaa ra'aahu markuu arkay nabi ismaaciil aabihi markuu arkay hu aabbihii qaama wuu istaagay ilayhi xaggiisa fa sanaca wuu sameeyey kamaa yasnacu siduu sameeyo alwaalidu waalidku bilwaladi ilmaha sidee ku sameeyaa waalidkaayo kaa maqnaaya adugu markaad isu timaadaan culimmadu waxay leeyihin min almucaanaqati walmusaafaxati wa taqbiil ilyadi in la ismucaanaqeeyo luqunta la isdhaafsado aabba iyo hooyo gacanta laga dhunkado la salaamo sidaas waa la ismarxabeeyey qaala wuxuu yidhi odaygii ibraahiimaha oo wiilka dhalay yaa ismaaciilu ismaaciil waa nebi ilaahi ina allaaha alla amaranii wuxuu ifaray biamrin arin intaas inta yar u aamusa qaala wiilkii wuxuu yidhi fasnac samee maa amaraka wuxuu ku faray rabbuka rabbiga so nin daacada ilmahaagu inuu ku yihahdo aabbe ilaahay amarkiisa u hogaansa qaala wuxuu yidhi wa tuciinunii aabbow haddaan sameeya ma kaalmayn qaala wuxuu yidhi wa waan kugu kaalmaynaya haa aab qaala wuxuu yidhi fa ina allaaha amaranii xadiidka abujahan baa wuxuu ahaa oo uu wariyey ibraahiim maalinkaas boqol san uu jire ismaaciilla soddon sanuu jira soddon sanuu wiilku jira aabbihina waa boqol jir boqol jir masaajid dhisayaan maanta arki doona qaala wuxuu yidhi fa ina amaranii wuxuu i faray an abniya inaan dhiso beytan beyt haahunaa halkaan soo maynaan soo marin jibriil inuu ku yidhi um ismaaciil ina haahunaa beytan lilaahi somayna soo marin wiilkaaga iyo aabbihii baana dhisi doona wa ashaara wuxuuna ishaaray ilaa akamatin akamatin kaafka waa la kordhigayaa meel taag ah murtaficatin ee ka sarraysa calaa maa xawlahaa waxa dhinacyadeeda meel kuus ah dhinacyada waxa ka ana ka sarraysa ayuu ishaara fa cinda daalika marka agteeda buu rafaca kor u qaaday alqawaacidda aasaaska oo min al minalbeyti kacbada ka tirsan nebi ibraahim baa dhisay markaasuu marka budhiga waxa weeyaan uu dhagax dhigay fa jacala ismaaciilu ismaaciil baa wuxuu bilaaba ya'ti inuu la imaanaya bilxijaarati ah, dhagaxaanta leanna waa soddon jir qawi ah wa ibraahimu ibraahimna yabni meeshuu saarayaa wuu dhisayaa fuundi iyo muhandis iyo shaqaale iyo cid kale midna ma ah waxaana waa wax ajar iyo abaal ilaahi lagaga rabo inaad marka tidhahdo cid kala qaba inaad adigu la baashirta haddaad la baashiri kartid inaad la baashirtaa kuu khayr badan ambiyadii ilahay baa dhagxaanta guraysa masaajka saaraysa innagu waa ka faanaayo maryahan ka feeraysannaa dad kalea ihahda gaala xataa dhista hagajiya xataa ida rtafaca albinaau xataa ida rtafaca markuu soo kor noqday albinaau dhismihii jaaa wuxuu la yimid bihaada kan alxajari ee dhagaxa ah waa meesha maqaamka ah fa wadacahu wuu dhigay lahu asaga faqaama wuu istaagay calayhi dushi walxaal huwa asagu yabni uu dhisayo ibraahiim wa ismaaciilu ismaaciilla yunaawilhu uu dhiibayo alxijaarata dhagaxaanta walxaal humaa labadooduna yaquulaani ilayhin rabbanaa yaa rabbanaa anaga rabbigeenu inagu markaan wax dhisayna waa heesna hawsha hawlshaqeedka geela haddii la shubahayo haddii baraaga la qodayo haddii ceela la dhisahayo waan heesnaa laakiin ayaga waxaa hawsha shaqada u ah rabbanaa taqabal minaa innaka anta samiicu lcaliim intaasaa waxa weyaan hawsha ay ku qabanayaan shaqada wataa rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow taqabal naga aqbal minaa annaga innaka adugu anta adugu assamiicu allaha maqalka badan baa tahay oo wax walboo dadku ay ku hadlaan maqla alcaliimu ee ogaalka badan oo wax walbo dadku afcaalo ay sameeyaan maqla haadaakani xadiidun saxiixun akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedin waalih